العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وقت المغرب wuxuu baabu yahay salaada maqhrib xilligeeda wa qaala caطaaun caطaa waxa ui waa caطaa ibn abi rabax yajmacu waa kulminaya almariidu kii xanuunsanayay bayna almaqribi wاlcishaa ayuu kulminaya oo uu jamcinaya wuxuu tilmaamaya kulle baabkeeda inoogu iman doonta abwaabu taqsiir iyo musaafirka iyo salaadiisa iyo wixii la xidhiidha caaa ayaa tilmaamaya qofka hadduu xanuunsanayo inay u bannaan tahay maqhrib iyo cisho inuu jamciyo xanuun awgeed uu u jamciyo uhr iyo casrna waana la mid madaahibta afartahayna way isku khilaafsan yihiin shaaficiyadu waa diideen iyo xanafiyadu oo waxay leeyihiin daliil ku cad qofku xanuun inuu u jamciyo lama hayo maalikiyada iyo xanaabiladuna waa bannaan bay yidhaahdeen xanaabiladu waxba kumay xidhin laakiin maalikiyadu waa jamcu taqdiim bay yidhaahdeen labadii salaadood ta hore xilligeedii in la wada tukado ayuunbaa la ogolyahay bay yidhaahdeen haddii xanuun loo jamcinayo nawowina waxa uu leeyahay qaadi xusein iyo mutawali raggaasi qowlka ay doorteen ayaa wajiiha yani madahab ahaan uma xoog badnaa laakiin waa weji xoog badan xagga daliilka se nawowi uu dooranayo sidan caaa uu ku tegey qofku hadduu xanuunsanayo inuu jamciya inay bannaan tahay loo daliishanaya waxaa ka mida musaafirka wuxuu salaada u jamcinaya waa dafcu lmashaqa dhibka laga celiyo qofka xanuunsanayaana waa uga mudan yahay ta gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhabar furanka ku dhacay sida xadiiu xamna binti jaxsh uu tilmaamayo watajmaciina bayna asalaatayn hadday labada salaadood ay jamciso waa mid loo ogolyahay istixaadaduna sianu soo tilmaana xanuun buu ahaa dhiiggaa ka soconaya waxaana halkaa lagu tilmaamayaa mahribku inuu laba waqti leeyahay wati waa wakhtigii sacaadigii loo asteeyey wakhtiga kalena waa wakhtiga ay yeelanayso haddii salaad kale lala jamciyo oo haddii salaada cisho lala jamciyo cishaha wakhtigiisoo dhani wakhti buu u noqonaya marka la jamcinayo ee asbaabtii salawaadka lagu jamcinaya la helo marka salawaada la jamciyo wakhti gaarana waa salaad kale wakhtigeedana waa leeyihiin haddii la jamciyo ama ha la qadimo oo salaad ka horeysa ha noqoto ama salaad ka dambaysa ha noqoto qala waxau hi bukhaari xadaana muxamed bnu mihraan aljamaal baa la yidhaahdaa abu jacfar aljamaal yani wuxuu ahaa nin awrta ka shaqaysta qala waxau hi xadaana alwaliid wa ibni muslim alqurashi qala xadaana alwsaaci cabdaraxmaan bni camr qaal waxa uri xadaana abunajaashiy huwa isagu caطaa bnu suhayb mawla raafic bni khadiij weeye qaal waxa uri samictu raafica bna khadiij waa mawlihiisii ayaan maqlay yaquulu isagoo leh kunaa waxaanu ahay nusalii kuwa tukada almaqriba salaada maqhrib baanu tukanayna maca nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga maciisa ayaanu la tukanayna fayansarifu waa gadoomaya axadunaa midkaayo salaadiibuu ka laabanaya wlxaal inahu isagu la yubsiru uu arkayo mawaaqica nablihi leebkiisu halka uu ku dhacayo yani xadiidku wuxuu tilmaamaya salaada maqhrib in laga baxayay iyadoo iftiinkii weli uu wax baaqi ka yahay uu baaqi ka yahay oo qofku leebka marka uu gano halka uu ku dhacayo iyadoo waxa weeye ishiisu ay xilliga salaada maqhrib ay soo galaysana ama ay bilaabmayso axaadiista soo socota ayaanoo tilmaami doonta laakiin xadiikan wuxuu tilmaamaya in la dadajiyo oo xilli hore laga baxo waxaa kaloo laga qaadanaya dadajintaa wehelinaya waxaa dhici karta saynu salaada subax ku sheegnay in wakhti la galo qiraa'adana la dheereeyo wakhtigiina uu isbedelo oo wakhtigii la galay wakhti ka duwan laga baxo marka waxaanu kaloo ka qaadanaynaa salaadii maqhrib in qiraa'adiina la gaabinay in gaabinay sidaasa asal ahayd oo nabigu ku tukanaya calayhi salaau wasalaam biqisaari lmufasal qaala waxa uri bukhaari xadaana muxamed bnu bashaar wa bundaar qaala waxa uri xadaana muxamed bnu jacfar wa gundar qaala waxa uri xadaana shucba ibn اlxajaaj can sacd ibn ibrahim ibn cabdاraxmaan ibn cawf can muxamed ibn camr ibn اlxasan ibn cali ibn abi aalib qaala waxa uu yihi qadima alxajaaj xajaaj baa yimi yani madiine ayuu yimi wuxuuna u yimi waa markii la dilay cabdulaahi bni zubayr maka lagu dilay laga qabsaday radia allahu tacaala canh kadibna madiin waxa loo magacaabay alxajaaj ibnu yuusuf aaqafi baa loo magacaabay inuu barasaab ka noqdo fasalna waanu weydiinay jaabir bna cabdilaah ayaanu weydiinay yani salaada xiliyadeeda ayaanu weydiinay halkaana waxaynu ka fahmaynaa xajaaj imaatinkiisa iyo su-aasha ay weydiinayaan salawaadka xiligeeda waxa ka dhaxeeya ayaynu ka fahmaynaa oo salaadii bay caado u lahaayeen inay dibdhigaan waana taynu soo marayna xadiikii cumar bn cabdilcaiis isaguna markuu madiina waaliga ka ahaa axaadiistuna waa tilmaanta yani niman madaxayna iman doonaan oo salawaadka xilligoodii ka dibdhigaya fasaalnaa waanu weydiinay jaabir bna cabdilah oo markay arkeen xajaaj xilliga uu tukanayo faqaala waxau hi kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa yusalii mid tukada aduhra salaada duhur bilhaajirati gadiidka ayuu tukanayay axaadiistii horena waa tii tilmaamaysa in la qaboojinayo in la qaboojiyaa waa ruqso laysu in xilligeeda la tukadana markay cadcadu sidaa u zuusho gadiidka in la tukadana iyaduna waa sida asalkaa weeye imaamu axmed waxa uu leeyahay labadan xadiid markuu ka hadlayay labada xaal waxaa dambeeyey kanaa dambeeyey kaana yusalli waataynu soo tilmaanay inay dawaan faa'iidayso siduu nabigu u badnaa calayhi salaau wasalaam walcasra buu tukanayay walxaal ashamsu qoraxduna naqiyatun ay saafi tahay midabkeeduna uu saafi yahay kulkeeduna uu nool yahay wlmaqriba ayuu tukanaya ida wajabat ay ida arabat ida saqaat haddii ay ida wajabat ay ida arabat hadii ay dhacdo wlcishaa cisha ayuu tukanay axyaana waaxyaana axyaana xiliyada qaar yucajiluha darfigaasi kii uu ku tacaluqaya waa maxduuf waa dadejinay wa axyaana xilina yuahiruha waa dibdhigay waxaana idaa ra'aahum hadduu arka nabigu ijtamacuu inay kulmeen oo jamacu dhan yahay cajala salaada cisho waa dadejinay awalwaqtiga ayuu tukanay waidaa ra'aahum hadduu arko aharuu abau inay dib dhaceen ahara cishaha waa dibdhigay oo waxaa la danaynayay jamaca badan baa la danaynayay wuxuu leeyay nabigu calayhi salaau wasalaam wamaa kaura fahuwa axabu ila allahi tacaala salaada ninku keligii uu tukanayo ka nin kale uu la tukanaya ka fadli badan labadu salaada ay tukanayaan saddexda ka fadli badan nabigu waa wada calayhi salaau wasalaam wuxuu kusoo gabagabeeyey wamaa kaura fahuwa axabu ila allahi tacaala kulama jamacu uu bato ka fadli badan yahay jamca kale wuxuu nabigu danaynaya jamcu inuu bato cisha ayuu dibdhigay wa subxa salaada subax kaanuu way ahaayeen aw ama kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ah yusaliiha mid ku tukada bialasin himsahimse yani marka madowgii ama gudcurkii habeenku uu sii dhammaanayo ee iftiinka subaxuna uu soo bilaabmayo xiliga noocaasuu nabigu tukanaya alayhi salaau wasalaam xadiikan waxaa lagu tilmaamay awqaadda salaada la tukanayo duhurku waa tii hore loo soo sheegay waa ida zaalat ishams waa qoraxdu markay bartamaha ka iilato casarkana xadiikan waxaa lagu tilmaamaya xadiista aynu soo maraynay in la tukanayay iyadoo cadceedu ay nooshahay laakiin sida xadiika cabdilaahi bni camr ee muslim ku yimi uu tilmaamayo wa waqtu lcasri maa lam tasfara shamsu casarka waqtigiisu waa inta cadceedu aanay cawlanaan ee huruud aanay noqon axaadiista waxa weeye wakaana dillu rajuli ka milihi ninkuu harkiisa markuu noqdo joogiis ayaa salaadii casr bilaamaysa maqhribka wakhtigiisu waa waxa baabka xadiidka baabka waa sababta loo keenay wuxuu ka bilaabmayaa xilliga gabalku uu dhaco marka la hubsado inay dhacday xilligaasa wakhtigeedu soo gelaya cishahana waa laynoo keeni doonaa qaala waxau ihi bukhaari xadaana almakiyu bnu albalkhi qaala waxa uri xadaana yaziid bnu abi cubayd mawla salamata bn اlakwac can salama bn اlakwac qaala waxa uri kunaa waxaanu ahay nusalii kuwa tukada maca nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga maciisa almaqriba ayaanu tukanaynay ida tawaarat ay ida statarat hadday ku qarsoonaato quraxdii bilxijaabi xijaabka bimacnaa ay dhacdo oo la waayo xadiikan abcan wuxuu ka mid yahay ulaaiyaadkii imaam lbukhaari aynu ku tilmaannay dhowr iyo abaaan ulaai oo bukhaari iyo nabiga calayhi salaau wasalaam saddex qofi ay u dhaxaysa ayuu ka mid yahay almakiy bnu ibrahim yaziid bnu abi cubayd salamata bn lkwac kadibna nabigaa la sheegay calayhi salaau wasalaam qaala waxa uri bukhaari xadaana aadam wa bni abi iyaas alcasqalaani qal xadaana shucba qal xadaana camr bnu dinaar almaki qaal samictu jaabir bna zayd wa abashactha albasri can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma qaal sala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa tukaday sabcan toddoba jamiican xaal ay dhan tahay wa amaaniyan sideed ayuu tukaday jamiican xaal ay dhan yihiin oo ay wada socdaan waa xadiikii cabdilaahi bni cabaas aynu ka soo hadalnay wuxuuna tilmaamaya maqhribka wakhtigiis haddii la dibdhigo oo cishaha logu dibdhigo inay wati labaad u tahay wakhti labaad inay u tahay yacni maqhribka wakhtigiisana waa haystaa haddii salaada kale lala jamcinayana wakhtigii cishaha waa haystaa waatay fuqahadu markay tilmaamayaan qofkii macduurka ahaa ama gabadhii hadii dhiiggii uu ka dhammaado salaadii cisho ay wax ka harhsan in salaadii lala jamcinayana ay ku darayso cisho keliya tukan ee mahribkiina way raacinaysa waayo waa uu waqti qofku hadduu macduur yahay mahrib iyo cisho haddii la jamciyo nagaadi lagu jamciyo waa toddoba duhr iyo casar haddii nagaadi lagu jamciyana waa sideed weeye waa masaladii aynu ka soo hadalnay lilxaajati dani haddii ay keensato inay bannaan tahay qolyaha qaarna ay ku macnaynayeen aljamcu suuri muuqaalka inay jamac uga eg laakiin salaad walba xilligeedii la tukanayo tii horena xilligeedii ugu dambaysa la tukanaya ta kalena xilligeeda ugu horeysa laakiin ta noocaas wataynu tilmaana inaanay muuqan way bannaan tahay yani waxyaabaha xilliyadanoo kale lagu tusaalaynayo qofkii waaba caafimaad aba laakiin wuxuu u baahan yahay qaliin buu u baahan yahay yani xanuunu hadda u jiifaa meesha ma jirto waa bukaan socod qaliin buu u baahday qaliinkaasina saacado badan buu u baahan yahay xaaladaasoo kale waxaa laysaga ogolyahay jamcu taqdiim inuu sameeyo qaliinku maadaama wakhti badan waxa weeye salaada wakhtigeedii uu saamaynayo waxaa la mida ah laftiisa isaguna waa la xukun waa loo ogolyahay isaguna inuu jamciyo hadday cidhiiri ku noqoto magaalay joogaan waa nagaadi laakiin waa sabab loo jamcin karo waa lilxaaja waa dan iyo baahi wey iyo wixii lamida baabun wuxuu baab u yahay man kariha kii an yuqaala in la yidhaahdo lilmaqribi alcishaa in lagu magacaabo ciddii diiday yani salaadii maqhrib in lagu magacaabo magaca cishaha in la diiday wuxuu u leeyahay man kariha an yuqaalna cid kale u nisbeeyey bukhaari laga fahmayaa inuu u iilanayo wax dhiba inaanay lahayn qaala waxau yihi xadaana abu macmar huwa isagu cabdilaahi bni camr wa almuqcad in badan baynu qaala waxa uu yihi xadaana cabdulwaari bni saciid alcambari albasri can اlxusayn bni dakwaan almucalim qala xadaana cabdulahi bni burayda bn اlxusayn alslami alqaadi qala xadaanii cabdullah almuzani wa cabdlahi bni muafal almuzani radi allahu tacala canh ana nabiya sal اllahu alayh wasalam qaala waxa ui laa taglibanakum yaana idinkaga aalib noqon alacraabu acraabtu cala smi salaatikum ee salaadiinna magaceeda almaribi ahayd salaadii maqrib ahayd qaala waxa uu yaa yidhi ma nabiga calayhi salaau wasalaam mise axaabiga cabdulaahi bni muafal almusani labadaba waa la yidhi laakiin aahirku waxa w sida soo degdegaysa cidda hadalka odhanaysa nabiga inay tahay calayhi salaau wasalaam waayo haddii la yidhahdo waa cabdulaahi bni muqafal sida ismaaciiliya ay leeyihiin waxay noqonaysaa daliil in loo helo tilmaamaya inuu mudraj yahay daliilkana lama hayo asalkuna waxa uu yahay xadiidku inuu xidhiidho hadalkuna hadalkii nabiga calayhi salaau wasalaam uu yahay waayo hadalkaasaynu haynin qaala waxa uhi nabigu alacraabu acraabtu taquulu waxay tiraahdaa hiya iyadu alcishaa maqhribku waa cisha weeye anicishay ku magacaabaan xadiiku wuxuu tilmaamaya wayna inoo iman doontaa insha allahu tacaala baabkan soo socda anas wuxuu leeyahy ahara nabiyu sal allahu alayh wasalam alcishaaa alaakhira nabigu waxa uu dibdhigay cishihii dambe waxaynu halkaa ka fahmaynaa cishuhu inuu laba yahay alcishaaa aluula walcishaaa alaakhira alcishaa alula cishaha hore waa salaada maqrib wey halkaasaa laga fahmaya axaadiista qaarna waa lagu isticmaalay halkaa waxaa laga qaadanayaa in haddii aan loo ekaysiinayn oo labadii salaadood aanay isku khaldamayn maqhribkii cisho koowaad in lagu magacaaba basi male waxaa la mid ah haddii la jamciyo oo maqhrib iyo cishe waxaa soo gaabiyaa alcishaa'ayn labadii cishe salaat alcishaaay labadii cishe taasina waa bannaan xaaladaha noocaasa wax dhiba ma laha laakiin haddii meesha iihaam uu ka dhalanayo ama dadka qaar ay u malaynayaan salaada maqhrib haddii cisho lagu magacaabo xilligeedu xilliga cishaha inuu yahay oo xaggii wakhtiga madmadow uu gelayo xaaladda noocaasa in layska dhaafo weeye xadiiku macnahaasuu tilmaamaya waa wax laga fiican yahay laakiin xaaraan ma aha baabu dikri lcishaa wuxuu baab u yahay cishaha sheegidiis iyo wlcatamati catamada in la sheego waqtiga catamada catamana asalka luqada waa dibdhigid weeye taakhiiru shay shayga in la dibdhigo laakiin waxaa inta badan loo isticmaalaya xiligaas geela lisida ugu dambeysa kolle af soomaali de ma soo marine raggeedaa garanaye yaa cawaysin cawaysinkaa weeye yacni xilligaa habeenka ka ee ugu dambeeya lisida ugu dambeysa ayaa la yidhaahdaa waana wakhtigaa cishaha oo kale habeenkii qayb ka ee lisida ay lisayeen baa catama loo yaqaani marka salaadii cishe salaatulcatama ma la odhanaya maadaama lisida xiligaas cawaysinkaa ah ay isku watiyihiin ama isku dhow iyo waman axad ra'aahu arkay waasican waasic inay tahay oo salaadii cishe cishe in lagu sheego catamana lagu sheego labaduba inay waasic tahay sababta keenaysana waxa ay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ku yimi waxa ui laa taqlibannakum alacraab cala smi salaatikum acraabtu yaanay idinkaga adkaan salaadiinna magaceeda fainaha fii kitaab illaahi alcishaa waayo salaadaasi kitaabka alle cisha lagu magacaabo wa min bacdi salaati alcishaa wa inahum yactimuuna bixilaabi libil iyaguna waxay dibdhigaan geela lisidiisa ayay dibdhigaan xadiiku waa muslim marka ha u ekaysiinina magacii salaada ha ku magacaabina wakti geellisa oo xoolaha la liso magacaa ka daaye ee magacii alla ku magacaabay cishaha lagu magacaabo xadiikaasi wuxuu tilmaamaya catama salaadii cisho lagu sheegayn sababta loo diidayaana waa cilada nabigu sheega calayhi salaatu wasalaam waa xilliga ay geela listaan geel jurub markaa salaada ku magacaabina laakiin way dhacday in lagu magacaabo way dhacday in lagu magacaabo sida imaam bukhaari uu tilmaamayo qal wxa i abu hurayraa radi allahu tacala canhu can nabiyi sal اllahu alayh waslm adqlu salaati salaada ugu culus cala munaafiqiina munaafiqiinta alcishaau waa cishaha iyo wlfajru salaada subax wuxuu tilmaamaya xadiiku waa inoo iman doonaa mucalaq wuxuu uga dhigay tarjamada inuu ku cadeeyo salaadii cishe ayaa lagu magacaabay cishe lagu magacaabay qaala waxa uhi low yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen waa isla xadii maa fi lcatamati salaada cisho waxa ku sugan iyo wlfajri salaada subax maxalu shaahidku waa intaas xadiidka tatimadiisuna la atowhuma walow xabwan salaada way iman lahaayeen walow iyagoo jilbaha ku soconaya ayay iman lahaayeen xadiikana abi hurayra waxaa lagu magacaabay alcatama cishana waa lagu magacaabay catamana waa lagu magacaabay qaala abu cabdillaah waa bukhaari weeye waxaa uu yii walihtiyaaru sida la dooranaya waa an yaquula inuu yidhaahdo alcishaa cisho inuu yidhaahdo liqowlihi tacaala wmin bacdi salaat اlcishaa waana sida xadiidka muslim tilmaamayo fainaha fi kitaab اllahi اlcishaa wyudkaru waxaa laga sheegay can abi musa alashcari radi allahu tacaala canhu qaala waxa ui waa xadiid imaamu lbukhaari uu inoo keeni doono oo bukhaarigiisa uu ku saxiixinayo siiqadan tamriidka ama tadciifka wuxuu ugu keenay inuu xadiidka soo gaabiyey ama lafdigiisa aanu sidiisa aanu u keenin waxa nabiga kuwa ku kaltama inda salaati alcishaa salaada cishaa agteeda fa actama biha nabigu dabadeed waa dibdhigay ay ahara bilcishaai cishihii buu dibdhigay yani waxay ku kaltamayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam axwaashiisa inay la socdaan oo madiina qolo waliba xaafad bay deganayn marka hadba qayb baa la soo tukanaysa oo jamca ilaalinaysa qaybina waa caraamaysa oo qoomkooda iyo xaafadooda iyo dagaankooda ayay la tukanayeen cishe haddii la gaadhana de waa la kala hoydaan waqaala bnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yihi wacaaisha radi allahu tacaala canhuma actama nabiyu sal allahu alayhi wasalama nabigu waa dibdhigay bilcishaai salaadii cishe wa qaala bacduhum barhkood waxay ka yidhaahdeen can caaisha actama nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa dibdhigay bilcatamati salaadii cishe wa qaala jaabiru kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam yusalii waxa uu ahaa mid tukada alcishaa cishaha waa xadiika haddaynu soo maraynay wa qaala abu barzat alslami kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam yuahiru mid dibdhiga alcishaa cisha ayuu ahaa wa qaala anasun waxa uu ihi ahara nabiyu sal allahu alayhi alcishaaa cishihiibuu dibdhigay alaakhira ee dambe mahribkuna cisho horeeyey inuu yahay baa laga fahmaya wa qaala bnu cumar wa abu ayuub cabdulaahi bnu cumar wa abu ayuub alansaari khalid bnu zayd wa bnu cabaas radia allahu canhum sala nabiyu sal allahu alayhi wasalam almaqriba wlcishaa ayuu tukaday wa halka imaam lbukhaari uu leeyahay alcishaa walcatama labadaba in la xuso labada magac iyo ciddii aragtay ama ictiqaadisay waasic tahay oo labada kii la doono in lagu magacaabayo laakiin labada keebaa sii mudan waxa sii mudan kii alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku magacaabay oo cisho ah qaala waxa uu ihi xadaanaa cabdaan waa cabdulaahi bnu cumaan alcataki almarwasi qaala ahbaranaa cabdullah wa cabdulaahi bn lmubaarak alxandli almarwazi qala ahbarana yunus wa ibn yaziid alayli can الzuhriy wa ibn shihaab qala salimu wa ibn cabdاllahi bni cumar bn اlkhaaab ahbaranii cabdullah wa aabihi qaala waxau yihi sallaa lana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waana tujiyey leylatan habeen salaat alcishaai buuna tujiyey wa hiya salaada cishe allatii tii weeye yadcu naasu dadku ay ugu yeedhayeen alcatamata catama ay ugu yeedhayeen uma insarafa waa gadoomay oo salaadii cisho ayuu ka soo gadoomay fa aqbala calayna waana soo qaabilay faqaala waxaa uli ara'aytum waxaad ka warantaan leylatakum habeenkiinan haadihi tana fa ina madaxeeda yani boqol sano markay buuxsanto laa yabqa ma hadhayo miman huwa mid ku sugan calaa dahri اlardi dhulka dushiisa axadu axadna ka hai maayo yani intaas maxalu shaahidku waxa uu yahay salaadii cishe ayuu cabdilaahi bni cumar magacaasu ku sheegay wuxuuna tilmaamay dadku inay ugu yeedhaan catama ugu yeedhaan kadibna nabigu alayhi salaau wasalaam salaada dabadeed waa u khudbadayey wuxuuna tilmaamay habeenka uu khudbadaynayey waa xiliyadii ugu dambaysay waa sanadkii tobnaad wuxuu yidhi nabigu calayhi salaau wasalaam habeenkaa laga bilaabo ilaa boqol sano ay buuxsamayso qofka adda noole xilligaa gaari maayo waana sida ay u dhacday oo markay ka hadlayaan muxadiiintu axaabada axaabigii ugu dambeeye dhintay waa abitufayl wa akhiru صixaabi bitifaaqi mowtan abutufayli wahuwa aakhiru bimakkati waqiila fiiha jaabiru aakhiru صaxaabati mowtan waa abutufayl ninka loo yaqaano abutufayl camr bnu waila wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa boqol aaabigii ugu dambeeyey xilligana waa noolaa nabigu hadlaya alayhi salaau wasalaam saxaabi buu ahaa ninkaasaa ugu dambeeya xadiiku meelo badan buu inoogu iman doonaa horena waynu kaga soo hadalnay markaynu khadr ka hadlaynay ma nool yahay mise noola xilligan waa axaadiista loo daliishanaya inaanu noolayn masaail badan baa laga qaadanaya laakiin halkaydaynu kaga hadlay insha allahu tacaala xadiiku wuxuu tilmaamaya salaada cishe in catamana dadku ay u yeedhaan baabu waqti lcishaa wuxuu baab u yahay cishaa waqtigiis ida jtamaca annaasu haddii dadku ay kulmaan aw ta'aharuu ama ay dibdhacaan qaala waxa uhi xadaana muslim bnu ibrahim alfarahidi alsdi albasri qaala xadaana shucba can sacd bni ibrahim wa bni cabdiraxmaan bni cawf can muxamed bni camr huwa isagu ibn lxasan ibni caliy wa ibni abi aalib qaala waxa uhi saalna waanu weydiinay jaabir bna cabdilaah can salaati nabiyi sal allahu alayh wasalam salaada nabiga ayaanu weydiinay faqaala waxa uhi nabigu jaabir bnu cabdilaah kaana waa ahaa nabigu yusalii mid tukada aلظuhra bilhaajarati xiliga gadiidka wاlcasra buu tukanayay wlxala shamsu quraxduna xayatun ay nooshahay wlmaqriba ayuu tukanaya ida wajabat haddii ay dhacdo wlcishaa cishihii ayuu tukanayay ida kaura naasu dadku haday bataan cajala waa dadajinay waidaa qaluu hadi ay yaraadaan ahara waa dibdhigay wasuba subaxana waa tukanayay bialasiin waxa weeye xilliga madowgu sii dhammaanayo ayuu tukanayay xadiika horeynuu soo wuxuu inoo tilmaamaya cishaha waqtigiis cishaha waqtigiisu sida xadiiu cabdilaahi bni camr uu cadaynayo wuxuu leeya nabigu calayhi salaau wasalaam waa xadiika muslim waa xadiika ugu cad ee ugu faahfaahsan ee ugu xadayn badan salaadaha xilligooda yacnii mid walba xilligii ugu muhiimsanaa baa la tilmaamay cishaha markii la tilmaamayey waxaa lagu tilmaamay marka shafaqu marka uu tago ayaa waxa wey lagu tilmaamay maa lam yaluc ilfajr inta aanay soo bixin cadceed yani maqhribkii baa la sheegay wa waqt lmaqribi maa lam yarib shafaq waa intaanu tegin maqhribkii waa joogaa hadduu taga cishaa soo gelaya wa waqt lcishaai maa lam yaluc ilfajru cishaha xilligiisuna waa fajarku inta aanu soo bixin marka cishuhu labada waqti buu ka dhaxeeya laakiin waqtigeebaa ugu fadli badan waa awalul waqtiga waa marka shafaqu yani gabalku marka uu dhaco casaanka ka dambeeya marka uu tago waqtiga noocaasuu ka bilaabmaya awalul waqtigaasaana ugu fadli badan laakiin xadiidkani wuxuu tilmaamaya iyo axaadiista inoo soo socota nabigu calayhi salaatu wasalaam si gaara salaada cishe inuu u dibdhigayey oo uu jeclaysanayay salaada cishe in dib loo dhigo si jamacu uu isu soo gaao sababta loo dibdhigayaana waa inuu jamacu isa soo gaao baabu fadli cishaa wuxuu baab u yahay salaada cishe fadligeeda abaan axaadiista uu inoo keenaya fadli salaad cisha ay leedahay laguma sheegin ee waxaa lagu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada inuu ku guubaabinayo dibdhigidda salaada cisho la dibdhigaya inay sugaan sugitaankaas fadligiisa waa la hayaa sidaa awgeed ba bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin fadlu alcishaa ay fadlu intidaari alcishaa baa looga jeedaa waa calaa xadfi mudaaf cishaha in la sugo fadligiisa ayaa laga wadaa sidaasuu tilmaamaya cishaha fadligiisana si guud baa looga qaadanaya oo haddii la sugayo loo saamalaynayo salaadii cishe fadligeeda ayaa ku sugan qal waxau hi xadaana yaya bnu bukayr waa yaxya bnu cabdilaah bni bukayr qala xadaana lay bni sacd can cuqayl bni khalid bni caqiil can ibni shihaab can curwa bni zubayr bni اlcawaam ana caaishaa ahbaratu waxay u sheegtay qaalat actama rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm rasuulkii all waa dibdhigay leylatan habeen bilcishaai cishihiibuu dibdhigay wadalika dibdhigidaasina qabla an yafshuwa lislaam inta aanu islaamku faafin horteed weeye islaamkuna wuxuu faafay wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja ida jaaa nasru llahi wlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja markii maka la furtay ayuu islaamku ku faafay maka iyo dunida daafaheeda marka waxaa looga jeedaa qabla an yafshuwa alislaam islaamku inta aanu ku faafin madiina waxaan ahayn wailaa madiina waa ku faafsanaa oo baled islaam bay ahayd falam yakhruj ma soo bixin nabigu calayhi salaau wasalaam xataa qaala cumar ilaa cumar bnu lkhaaab uu ka yidhi naama anisaau wasibyaan dumarkiiyo caruurtii waa seexdeen waxaana laga hadlayay kuwii masjidka ku sugnaa waayo iyaga saamaleylka u dhaganuglaa oo waxaweye aan adkaysanayn fakharaja waa soo baxay nebigu faqaala waa ku wuhi liahli lmasjidi maa yantadiruha salaada cisho ma sugaya axadun axad oo min ahli lardi dadka dhulka kamida mida ah, hayrukum aan idinka ahayn yacnii cid sugaysa salaad cisho xilligan noocana oo aan idinka ahayn laydinma hayo yani taa nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku guubaabinaya fadiilada iyo jaaniska ay haystaan xilligan aad tukanaysaan dhulka dushiis cid salaad sugaysoo tukanaysa laguma hayo waa kii hore inoogu tilmaamay islaamku madiina meelaan ahayn inaanu ku faafin yani meel jamac laga oogayo oo salaadii cisho la sugayo waa halkanoo keliya maka muslimiinta mustadcafiinta joogtayna dhuumaalaysiibay ku tukanaeen kelikeliba tukanayeen eh, sugidda la sugaya fadligeeda la tilmaamo qaala waxa uri bukhaari xadaana muxamed bnu lcala bni kurayb alhamdani alkuufi abulcala <clears throat> qaala waxa uri ahbaranaa abu usama wa xamad bnu usamata alkuufi can burayd bni cabdillaah bn abi burdata bn abi musa alashcari can abi burdata awogii buu ka warinaya can abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu cabdlahi bni qays qaala waxau hi kuntu ana anigu waxaan ahaya wa asxaabii asxaabtayda aladiina kuwaasoo qadimuu yimi maci aniga macay fi safiinati doonta igula yimi nuzuulan kuwa degan fii baqiici buxaana toga buaan la yidhaahda ayaanu deganayn buaan waa tog weeye baqiicna waxaa lagu tilmaamaya meesha unbaa looga jeedaa laakiin baqiic asalkeedu waa meesha geedaha waaweyne ay ku badan yihiin baqiicu larqad baqiicu buaan yani meelaha unbaa lagu magacaabaya waadigaasaanu deganayn waana xilligii ay ka yimaadeen najaashi agtiisa ay ka soo noqdeen wnabiyu sal llahu alayhi wasalam nabiguna uu yahay bilmadiinai madiin mid ku sugan fakaana waa ahaa yatanaawabu nabiya sal allahu alayhi nabiga kuwa ku kaltama cinda salaati lcishaa'i salaada cisha agteeda kula laylatin habeen kasta nafarun waa faacilkii yatanaawabu koox baa ku kaltamayay oo minhum waxa weeye saxaabada ka mida fawaafaqna waanu waafaqnay النabiy slى اllah عalyh wslm nbig ana aniga iyo وaصxaabii baa waafaqnay walahu wlxaal lahu iyadoo nabiga ay u sugnaatay bacdu shuغli waxa weeye danihiis ama wixii mashquulinaya qaar ka mida fii bacdi amrihi ee danihiisa qaar ka midana uu ku mashquulsanaa yani bacdu shuغli fi bacdi amrihi danihiisana uu ku mashquulayay abaraaniyo kale sanad xoog badan wuxuu ku soo warinayaa inuu ku mashquulsanaa ciidan duula diyaarintiisa nabigu inuu ku mashquulsanaa waxaanaynu ogsoonahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inta badan dan gaara kuma mashquulsanayn ee wuxuu ku mashquulsanaa dan guud fa actama waa dibdhigay nabigu bisalaati salaadii waa cishihii xata bhaara ilaa uu kala badhmay alleylu habeenkii uma kharaja nabiyu sal llahu alayh wasalam kadib nabigu waa soo baxay fasallaa waa tujiya bihim yaga salaadii cishe falama qada xilligii uu dhammeeyey salaatahu salaadiisa qaala waxa uu ku yihi liman xaadarahu ciddii goobjooga ahayd calaa rislikum deganaanshihiinna abshiruu bushaaraysta ina min nicmat illaahi nicmada alle uu idinku nicmeeyo waxaa ka mida annahu laysa axadun xaalku inuu yahay qofna inaanu ahayn annahu ay anna shaana xaalku inuu yahay laysa axadun qof inaanu ahayn min annaasi dadka ka mida yusallii mid tukanaya haadihi tan asaacata saacadda ah hayrukum aan idinka ahayn yacnii xilligan xilli aan eh, cid aana idinka ahayn tukan mayso aw ama qaala waxaa weeye ma tukan haadihi salaadan wakhtigan la tukanayo asaacata saacadda ah axadun axad hayrukum idinka idinka soo hadhay laa yadri garan maayo raawigu ayu lkalimatayni labada kalimadood qaalata ku qawlay ee ku hadlay kala garan maayo labada kelmadoodna isku macnay qaala abu muusa waxaa wii farajacnaa waanu noqonay fafarixnaa waanu ku faraxnay bima samicnaa wixii aanu ka maqalnay min rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam yacni bushaarada uu noogu bushaareeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaanu ku faraxnay xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada cisho sugidda la sugayo waxa weeye fadliga ay leedahay nebigu inuu ugu bushaareeyey xilliga iyaga keligood inay tukanayaan cidina fadliga aanay la wadaagayn baabu wuxuu baabu yahay maa yukrahu waxa la diidayo min annawmi seexasho qabla alcishaa cishaaha hortii intaan la tukan la seexanayo qaala waxau hi xadaana muxamed bnu salaam waalbikandi qaala ahbaranaa cabdulwahaab athaqafi wa cabdulwahaab bnu cabdilmajiid athaqafi qal xadaana khalid اxaa wa khalid bnu mihraan alxaa can abi minhaan wa sayaar bni salama alriyaaxi albasri can abi barzة اlslami nadlة bni cubayd ana rasuul اllahi sal اllah alayh waslm kaana wa aha yakrahu mid diida annawma hurdo qabla alcishaai cisho hortii la seexanayo iyo wlxadiia shaaku bacdaha cisho dabadii la sheekaysanayo xadiika horeynuu soo marno cisho hortii lama seexdo waayo waxa laga yaabaa cishihii in laga seexdo oo uu ku dhaafo oo aad toosi weydo ilaa salaada subax waxaa kaloo la diidaya alxadiia badaha cisho dabadiina in la sheekeeyo oo la saama laylo waayo waxaa laga yaabaa salaadii subax inay kaa tagto waxaa laga soo reebayaa wixii wanaagsan ee cibaad ah ama maslaxa ay ku sugan tahay waa loo ogolyahay oo nabiga calayhi salaau wasalaam axaadii badan baa tilmaamaysa cisho dabadii saxaabada inuu la saamanlaylay sia sunanta ku timi nabigu calayhi salaau wasalaam abi bakr iyo cumar ayuu la saamanlaylayay wuxuu nabiga ku saamanlaylaya calayhi salaau wasalaam waa sunne waxaa ka soo baxaya afkiis iyo wuxuu ku hadlaya waa adii wey waa xadii marka waxaa laga qaadanaya cilmiga in lagu saamalaylo oo bacd alcishaa duruus la dhigo oo xisas la bixiyo oo xiliyo badan lagu gaadho cilmiga iyo alabkiis salafkiina waa sameeyeen oo waa ku saamalaylayeen cilmiga waataynu soo tilmaannay bacdu almuxadisiin salaada cishe markay ka baxaan masjidka dibadiisa inay axaadiis isdhaafsanayeen say isu weydiinayaanna salaadii subax loogu adimayay iyagoo taagan oo aan is ogeyn eh, way bannaan tahay eh, waxyaabaha ka agdhowdhowna waa la mid cilmigoo keliya ninkii waxa weeye arooska inuu islaanta u sheekeeyo ama uu safar kaga maqnaa ya sheekaynta uu xaaskiisa u sheekaynayo hadduu ugala jeeda isfahan see raggu u badan yahay labada gelinba haddii la shaqaynayo oo guriga la imanayo salaadii cishe salaada subaxna laga kalahayo dee ah, ismaandhaaf baa laga yaabaa inuu ka yimaado waqti kale hadaad weydo aad islaanta isku fahantaan oo aad sheekaysataan waxoogaa wad iskala soo jeedaysa dhib male alxadiia badaha oo waxyaabaha laga soo reebay wey laakiin xaaladiinu hadday isku toosantahay iska seexda baabu nawmi wuxuu baabu yahay in la seexdo qabla alcishaai cishaha hortii liman uliba ciddii laga aalib noqday yani baabkan wuxuu u baabaysanaya salaada cisho horteed lama seexdo ilaa hurdadii inay kaa qaalib noqoto mooyaane adoo aan u qasti inaad iska dhacda mooyaane qaala waxa uhi xadaana ayub bnu sulaymaan bni bilaal ataymi alqurashi qaala xadaanii abu bakr wa cabdulxamiid bni cabdilaahi bni abi uways an sulaymaan ibni bilaal ataymi waa ayuub aabbihi inan iyo aabbihii baa waxaa u dhaxeeya ninka la yidhaahdo cabdilxamiid abu bakr ninka la yidhaahdo qaala wuxuu ihi qaala saalix bnu kaysaan almadani ahbaranii ibnu shihaab can curwata ana caaisha radi allahu tacala canha qaalat actama rasuulu llahi sal اllahu alayh waslm rasuulkii all waa dibdhiga bilcishaai salaadii cishe xataa nadaahu ilaa uu dhawaaqay cumar cumar bn khaaab asalaata ayuu ugu dhawaaqay ay asalaata salli tuko asalaata salaada cala liqraa baa lagu nasbiyey mafcuulkiibaa wujuuban u xadfan naama waa seexdeen annisaa wasibyaan baa seexday fakharaja waa baxay nabigu faqaala waxau ihi maa yantadiruha ma sugayo salaada cisha axadun axad wa min ahli lardi dadka dhulka ka mida aan idinka ahayn qaala waxa wii walaa tusalla lama tukada yowmaidin maalintaas ilaa bilmadiinati madiina mooyaane meel kale laguma tukanayn waa sida xadiista hore soo wa kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna kuwa tukada fii bayna an yaqiiba shafaqu xilliga shafaqu uu dhacay ee u maqnaaday waa casaankii ka dambeeyey ee gabaldhaca xilliga uu tago ilaa ulu leyl wal ilaa habeenka ulukiisa hore saddex dalool daloolkiisa hore ilaa laga gaadhayo intaasay salaada cishe tukanayeen koley waqtiga salaada cishe ayuu si gaara u baabaysan doonaa ma ululleylka miyaa mise waa nisfu leyl mise waa ilaa salaada subax halkaasaynu kaga hadli xadiikani wuxuu tilmaamayaa dadkii jamaca masjidka joogay dumarkii caruurtii baa la sheegay rag badanna la mid bay ahaayeen sida axaadiista kale tilmaamayso ee dadka noocaasa seexashada qabla alcishaa ay seexdeen waa man uliba waa mid ka aalib noqday wey laakiin looma qastiyin qaala waxa uhi xadaana maxmuud waa ibni khaylaan almarwasi qal ahbarana cabdrazaq bn hamaam asancaani qal ahbarani bnu jurayj cabdlmalik bn cabdlcaiiz bni jurayj almaki qal ahbaranii naafic qala xadaana cabdulahi bni cumar ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam shuqila waa laga mashquuliyey canha salaadii cisho leylatan habeen faakharaha waa dibdhigay xataa raqadna ilaa aanu ka seexanay fi masjidi masjidka uma stayqadnaa waanu toosnay uma raadnaa haddana waanu jiibsanna waanu seexanay uma stayqadnaa kadibna waanu toosnay uma kharaja calayna nabiyu sal allahu alayh wasalam nabiga ayaa noo soo baxay uma qaala waxa uu yidhi laysa axadun qof ma aha nin oo min ahli lardi dhulka ka mida yantadiru salaa salaada waxa weeye sugaya hayrukum aan idinka ahayn wa kaana bnu cumar ibnu midaan u joojin aqadamaha salaadii cisho miyuu qadimay am aharaha mise waa dibdhigay ida kaana wa haddii uu ahaado laa yakhsha midaan ka baqayn an yaglibahu nawm hurda inay ka qaalib noqoto can waqtiha xiligeeda yani wuxuu dibdhigayay xili aanu ka baqayn salaada cisho inuu ka seexdo wa kaana waa aha yarqudu mid jiibsada qablaha cisho hortiina waa waa haddii uu aamin helo salaada cishe inaanu ka seexan qaala bnu jurayj qultu waxaan ku idhi licaaa waa ibni abi rabaax waxaan ku idhi lama sheegin waxa uu ku yidhi wuxuu ku yidhi xadiidka uu ibnu jurayj ka warinaya can naafic can ibni cumar yacni xadiidkan lasoo sheegay buu sheegay wa qaala waxa uu waa caaa samictu waan maqlay ibna cabaas yaquulu isagoo xadiikii hore wuxuu ahaa ibnu jurayj an naafic can ibni cumar kanina waa waa ibni jurayj can caaa can ibni cabaas samictu bna cabaasin yaquul actama rasuul lahi sal اllahu alayh waslm rasuulkii alla waa dibdhigay leylatan habeen bilcishaai cishihii xataa raqada annaasu ilaa dadkii ay seexdeen wastayqaduu kadibna ay tooseen waraqaduu ay seexdeen wastayqaduu ay tooseen faqaama cumar bnu lkhaaab faqaala waxaa wuli aalaata ay salli tuko asalaata salaada tuko qaala caaa waxaa wuli ibn abi rabax qaala bnu cabaas fakharaja nabiy llaahi sal allahu alayh wasalam baa soo baxay kaanii anduru ilayhi laan kaanii waxaabad moodaa anigu anduru inaan eegayo ilayhi nabiga xaggiisa alaan hadda inaan eegayo yani sida aan u xasuusto waxaad moodaa hadda inaan arkayo qaabkii uu soo baxay yaqduru waa da'ayey ra'suhu madaxiisu ma biyo ayuu la daa'ayey waadican xaal uu yahay mid dhigay yadahu qacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa fa qaala waxaa weli lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummadayda haddaanan dhibaatayn lahayn oo dhib aanan uga baqayn la amartuhum waxaan amri lahaa an yusalluuha inay tukadaan salaadii cisha haakada qaabkan isaga ah oo waqtigeeda la dibdhigo fastatbattu waan ka sugtay caaa ninka caaa la yidhaahdo waxaan ka sugtay oo aan ka hubiyey kayfa qaabkeebaa wadaca nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu uu dhigay yadahu gacantiisa calaa rasihi madaxiisa yacnii iisii faahfaahi waadican yadahu calaa rasihi qaabkay ahayd kama ambaahu sida uu sheegay ibnu cabaas ibnu cabaas qaabka uu kuugu waramay ee uu sheegay fabadada wuxuu kala kaxeeyey lii aniga caaaun caaa bayna asaabicihi farihiisa ayuu ii kala kaxeeyey shay-an qayb oo min tabdiidin kala kaxayna yacni kala kaxayn aan aad u fogayn kala dhow waxoogaa kala kaxayna min tabdiid oo waxoogaa kala kaxayna uma wadaca waa dhigay atraafa asaabicihi faraha dacalladooda calaa qarni ra'si madaxa dhinaciis ayuu saaray qarni waa dhinaca waa geeskii oo kale waa halkii geesku ku yaalay uma dammaha waa isu geeyey ee farihii iyo qacantiiba isagoo marinaya kadaalika iyadoo sidaasa cala rasi madaxii xataa masat ilaa ay taabatay ibhaamuhu fartiisu arafa luduni dhegta dacalkeeda mima yali lwajha wejiga xaggiisa dhinaca xigaya cala sudqi dhafoorkii iyo wanaaxiyati lixyati garhka dhinaciisa laa yuqasiru isagoo aan gaabinayn wala yabtushu isagoo aan degdegayn ila kadalika yani sidaa dhexdhexaadkaa isagoo ah mooyaane yani waa fahanteen filaya faruhu loo kala qaaday waxoogaa dabeedna waxa uu saaray madaxa dhinaciisa ama xagga hore ama xagga dambe ma kala cadda dabadeedna saasuu u tuujiyey waayo ka daaya biyihii uu doonayaa inuu tuujiyo biyihiibuu nabigu tuujinayey saasuu u tuujinayay ilaa suulkiisuu u gaadhay dhegta dacalkeeda dagta dhacalkeeda uu gaadhay yani saasuu tuujinaya biyaha ayuu iska tuujinayay wa qaala waxau hi lowlaa an ashuqa haddaanan dhibayn calaa ummatii ummadayda la amartuhum waxaana amri lahaa an yusalluu haakada qaabka inay u wallahu aclam sal allah wslm cala nabiyina mxamed